bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيina mحamd وعlى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهma علمنا ma ينfعna وانfعna bma علمتna اللهma إna نسألka الفقه في الدين رb اشرح lii صدري ويسر lii أمري واxلل cقدة min لساني يfقه qwلي wuxuu uhi muألفku raximه الlah taعالى الفصل السادس faslkii لxaad في الmجmل والمبين wuxuu ka hadlaya faslkan mujmalkii iyo mubayankii mid kasta tacriifkiisuna iman doona in sha allahu tacaala wuxuu idhi almujmalu lafdigii la duuduubay huwa asagu maa lafdi weeye lam tabtadix aysan caddaanin dalaalatuhu macnaha uu tusinayo min qowlin hadalna ah aw amase ficlin ficil ah wadalika miaal kaasi tusaalihiisuna waxaa weeye kalqur'i sida lafdiga qur'i oo kale ku jira fii qowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yidhi waalmuطallaqaatu dumarkii la furay yatarabbasna waxay la sugayaan bianfusihinna naftooda alaaata quru'in saddex qur'i falqur'u qur'igii yaxtamilu wuxuu xambaaraa ama waxaa ka suurowda inuu yahay alطuhra daahirnimo walxayda iyo xaydkii cala sawaa si isleeg ayuu u ixtimaalaa oy ka suurowda labadaa macno inuu noqdo wa haadaa kanina qabla an yurajaxa waa intii aan la xoojinin axad اlmacnayayni labadii macno mid ahaan aan laga rajaxin oo aan la xoojin min qibal mujtahidi qofkii mujtahidka ah xaggiisa wuxuu ku mujmalka ah waa lafdiga dalaaladiisu aysan caddayn waxa uu tusinayo ma caddo ama qowl ha ahaado horta ma inaan lafdi ku fasiro waxa ka fiican inaan dhahno maa waa shay lam tattadix dalaalatuhu dalaaladiisu aysan caddayn si markaa aan ugu fasiro min qowlin aw ficlin ama qowl ahaada ama ficil ahaada haddaba waxa dalaaladiisu aysan caddayn iyo macnaha uu tusinayo ee laga qaadanayo ama qowl ha ahaado ama ficil ha ahaado ama qowlkii shaarica ha ahaado qowlkii nabiga qowlkii ilahi subxana wa tacala ama qowlkii nabiga sala allah alih ama ficilkii nabiga sala allahu alayh ha ahaado haddaba kaas ayaa waxaa la yidhaahdaa mujmal waxaa kal lagu tacriifiyaa maftaqara ila albayaan waa wax u baahan in la caddeeyo maftaqara ila albayaan waa wax u baahan in hee la caddeeyo ujeedka laga leeyahay waa kii uu nagu tacriifiyey alimaam abulmacaali aljuweyni fi lwaraqaat kitaabkiisa waraqaatka tacriif kale noogu tacriifiyey waaya labada bacaan isku meel bay tegayaan waa wax aan caddayn oo caddayn u baahan tusaalhiis waxaa weeye mujmalkii qowliga ahaa yani ijmaalka hadduu qowl galo tusaalihiisu waxaa weeye alqur lafdiga alqur ee ku jira qowlka ilahi uhi wاlmuطalaqaat yatarabasna bianfusihina alaaثaةa quru bal hadda u fiirso dumarkii la furay waxay ku cidi tirsanayaan bu ilahay yidhi saddex qur'i lafdiga qur'i luqatan laba macno ayuu leeyahay oo kutubta luqadu ay tilmaamaysaa alxayd wاuhr xayd iyo duhri labadaba waa lagu iطlaaqa si islaag baa loogu ilaaqa labada macnaba xayd iyo uhri waa lagu ilaaqa marka labadaa macno midkee looga jeedaa waa lafdi mujmal ah waa lafdi he mujmal ah gabadhin waxay ku ciditirsanaysaa saddex xayd mise waxay ku ciditirsanaysaa saddex duhri waa lafdi mujmal ah. marka culimmadu waa isku khilaafeen culimmada qaar waxay dhaheen quriga halka waxaa looga jeedaa bimacnaa aلطuhr sida alimaam الshaafici raximah اllahu tacaala oo saddex duhri bay gabadhi ku cidirsanaysa culamada qaarna waxay dhaheen xayd baa looga jeedaa saddex xayd bay gabadhii ku cidirsanaysaa sida imaam axmed imaam axmedna sidaasuu asna ku tegaya abu xaniifa waaya haddaba markii aan leenahay lafdiga ijmaal baa ku jira waa intii mujtahidku uusan he labadii macno uusan kala rajixin ka hor mar haddii mujtahidkii uu labadii macno mid ahaan uu rajaxo oo usoo deliishado daliil khaariji ah ama daliilkaas ha ahaado aayadda siyaaqeeda ama aayaad kale dalaalaadkeeda ama ahaado axaadii kale ama ha ahaado aaaar saxaaba ama qiyaas ahaado ama luqadii ha ahaato si imaam shaaficigu sameeyey markii uu rajaxayay macnaha duhriga intaasoo daliil buu usoo deliishaday min alqur'aani wa min alsunnati wa min aahaari asaxaabati wa min alluga marka markaasoo kale ijmaalkii lafdigu ka baxaya wuxuu noqonaya markaa aahir buu ku noqonaya macnaha uu rajaxay wuxuu idhi wاlijmaalu fi اlficli ijmaalka ficilka galana an yafcala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam nabigu waa inuu sameeyo ficlan ficil ficilkaasoo laa tucrafu jihatuhu jihadiisa aan la garanayn macnaha xukumkiisa aan la garanaynin kama sayatii macnaa sida noogu imaan doonta fi lafcaali afcaasha fayakuunu marka wuxuu noqon doonaa muxtamilan mid ixtimaala lilwujuubi waajibnimo iyo wanadbi sunanimo iyo walibaaxati bannayn cala asawaa'i si siman walmubayanu kii la caddeeyena huwa asagu matadaxa dalaalatuhu waa kii dalaaladiisu ay caddaatay bacda alijmaali duuduub kadib walmubayanu kii wax caddaynayana huwa asagu maa nas weeye bihi tattadixu bihi ay bisababihi sababtiisa ay tattadixu dalaalatu macnihii uu caddaanayo uu sheegu tusinayay aw mise ficlin ficil ah aw kitaabatin ama kitaabo ah aw hayr dalik ama wixii inta aan ahayn alijmaal waa kii aan alijmaalka marna wuxuu galaa qowlka marna wuxuu galaa maxay ficilka qowlka waxaan kusoo miaalinay alqurn ficilkana waxa weeyaan ijmaalka gelaya inuu nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam uu sameeye ficil dalaaladiisu aysan caddayn oo markaa jihada xukumkaas aysan caddaynoo nabiga alaih slat slaam ficilkan muxuu u sameeyey calى sabiili اlwujuub ma waajibnimo u sameeyey mise calى sabiili nadb istixbaab buu u sameeyey mise calى sabiili ibaaxa waa mubaax saddexda wuu ixtimaalaa marka culamadu wa isu khilaafay ficilkan waa waajib ama waa sunno ama waa mubaax insha allahu tacala iyadoo faahfaahsan waxan ugu imaan doontaa baabka uu mualifka ka hadli doona afcaalu nabiyi sal اllah alay slam afcaasha nabiga iyo taqdiiraadkiisa halkaasuu ku faahfaahin doona mualifku waaya almubayan waxaa jir waxa ydhahda mubayan iyo mubayin mubayan waxa weeyaan waa ism mafcuul mubayinna waa ism faacil maxay kal yihiin marka mubayinku waa naskii dalaaladiisu ay caddaatay bacda اlijmaal marka hore lafdi mujmal u ahaa lakiin ijmaalkii uu ka baxay ijmaalkiihe uu ka baxo mubayan buu noqday sida lafdiga quri oo kale hadda lafdiga quri intuusan imaam shaafici maalan ama imaamka mujtahidka ah markaas uusan rajaxin labada macno mid ahaan mujmal buu laakiin ninka mujtahidka markii intuu adiladii kala eegay nusuustii iyo qaraa'intii iyo siyaaqii waxyaaba badan u eegay labadii macno mid ahaan uu rajaxay marka muxuu noqonayaa lafdigaas mubayan tusaale kale haddaan keeno salaadda markii soo degtay ee u mujmal bay ahayd ilahi wuxu ui wa oo xajku mujmal buu walilaahi cala naasi xiju lbeyt xajka afcaashiisa lama garanay dabeetana salaaddii nabiga alah slat slam baa ijmaalka ka saaray oo ku caddeeyey sunnadiisa qawlan wa ficlan wuxuu hi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli haddaba ijmaalkii salaaddi way ka baxday waxay noqotay mubayan waxay noqotay maxay mubayan lafdi waxay noqotay mubayan oo macnihiisa la fahmay sidoo kale xajka nabiga alah salaam waa kii xajiyey xajat alwadaac ee yidhi khuduu canii manaasikakum war manaasigtiina iga qaato igaga dayda marka xajkiina wuxuu ka baxay maxay ijmaalkiibuu ka baxay wuxuu noqday mubayan waa kaa haddaba lafdiga mubayanka waa lafdigii marka hore mujmal ahaa kadibna la caddeeyey oo ijmaalkii ka baxay ayaa mubayan la yidhahda mubayinna waa naskii caddaynay mubayinna waa maxay waa naskii mujmalka ka saariya ijmaalka oo caddaynaya ayaa waxaa la dhahaa mubayin bayaanna waa la dhahaa mubayinna waa la dhahaa bayaanna waa la dhahaa marka naska mubayinka ah qowl buu noqon karaa ficil buu noqon karaa qoraal buu noqon karaa wuxuu doonu noqon karaa qowl buu noqon karaa oo maala waxa weeye nabigeena sal اlla alيه wasalam mujmal bay ahayd dabeetna nabig alay slam axaadii fara badan ayuu noogu oo qowli ah sekada maqaadiirteedii iyo nisaabkeedii iyo axaadii fara badan buu ku waajibaysay nisaabka yani nisaabka laga bixinaya sakagoyska iyo qadarka laga saaray iyo anwaacda xoolaha sakada ku waajibto axaadii fara badan buu nabig noga codlay alah oo qawli ah. markaas waxa weyaan waa bayaankii qawliga bayaanka ficligahana waa sida salaada nabig ala slam noogu caddeeyey ficilkiis afcaashiis iyo xajkii uu noogu caddeeyey ficilkiis bayaanka kitaabada ahana sida nabig ala slam qoraalkii u qoray ilaa ahli lyaman uu qoray kitaabkii ka hadlayey axkaamtii zakada iyo diyaadka magta kaas waxa weya bayaan bilkitaaba bayaan bilishaara jira asna albayaan bilishaara sida bayaankii nabig alaih slam uu ku caddeeyey bisha intay noqonayso gacmihiisuu ku caddeeyey tobankiisa farood uu yihi ashahru haakada wahaakada wahaakada bishu waxay noqotaa sida iyo sida iyo sida soddon buu ka dhigay nabig alih slam tobankii faroodba saddex jeer buu fidiyey haddana mar labaad buu yihi ashahru yakuunu haakada wahaakada wahaakada markii dambe tobankii safarood mid buu laabay nabig ala slam macnaha sagaal labaatanna bish noqotaa soddonna way noqotaa wuxuu ihi walijmaalu ijmaalkii taaratan mar yakuun wuxuu ahaadaa bayn alxaqaa'iqi xaqaaqida dhexdooda kalquri sida lafdiga quriga oo kale id huwa maxaa lafdiga qurigu xaqiiqatun xaqiiqo weeye fi luhri duhrigii buu xaqiiqo ku yahay walxaydi iyo xaydkii wa taaratan marna yakuun wuxuu aanaya bayna afraadi alxaqiiqati alwaaxidati halkii xaqiiqo qaybaheedii ama afraaddeedii kala duwanaa ayuu markaa ijmaalku u dhaxaynaya ka qowlihi tacala sida hadalka ilahay wili weeye mithaalkiisu ina allaha ilaahay yaamurukum wuxuu idin farayaan tadbaxuu inaad gowracdaan baqarata neef lo ah ama sac inaad gowracdaan bu ilah idin faray almuxtamalati taasoo ixtimaasha sacaas wuxuu ixtimaalaa buuhi lilxamraa'i tii casayd wasawdaa'i tii madoobeed wasafraa'i tii huruudda ahayd walfaaridi tii da'da ahayd wاlbikri tii da'da yareed wاlcaamilati tii shaqaynaysay waayriha iyo waxaan inta ahayn wuxuu ku yidhi ijmaalku wuxuu noqon karaa laba xaaladood inuu xaqaa'id kala duwan uu udhexeeyo laba xaqiiqo oo kala duwan laba shay oo kala duwan inuu ijmaalku udhexeeyo yataradad lafظ bayna macnayayni bayna xaqiiqatayni mukhtalifatayn laba xaqiiqo oo kala duwan ama xaqaa'ad kala duwan udheeeya sida maalan o kale lafdiga quri oo kale lafdiga quri wuxuu u dhexeeya xayd iyo uhri xayd iyo uhrina waa laba shay oo kala duwan waa laba xaqiiq kala duwan oo lid isku ahba xaydkuna waa caadadii dumarku dhacaysa duhrigana waa duhriga ka dhaahirsanayaan marka laba xaqiiqoo kala duwan weyaan marmarna waxaa dhacda ijmaalku inuu udhexeeyo hal xaqiiqo afraadeeda kala duwan afraadda kala duwan ay leedahay halka xaqiiqo tusaalaheedu waxa weyaan buu lafdiga baqara ilahay qur-aanka sheegay in allaha yaamurukum ilahi subxana wa tacala la reer bani israa'iil in allaha yaamurkum an tadbaxuu baqaratan ilahi wuxuu idin faraya inaad gowracdaan sac sacaas waa xaqiiqa hal xaqiiqa weeye laakiin asagiiba afraad kala duwan leh markii loo fiiriyo sifaadkiisa sifaadka saca marka la fiiriyo afraad kala duwan buu yeelanaya ilan sicii baan isku mid ahayn xagga midabka hadii la eego wuxuu noqon karaa madow wuxuu noqon karaa huruud wuxuu noqon karaa casaan wuxuu noqon karaa midab kale xagga haddii la eego da'da arid ow bikr waakii reer bani israil weydiinayaan midabadii iyo dadii iyo wax kasta weydiinayaan xagga neefka shaqaduu qabanayo wuxuu noqon karaa neef shaqeeye wuxuu noqon karaa neef aan shaqaynin intiiba waxa weyaan marka la eego mujmal ba ku jira lafdigii walidalik ba reer bani israa'iil su-aasha soo celceliyeen way lahaayeen neefka aan gowracayno muxuu yahay qaalu udcu lana rabbaka yubayin lana maa hii da'diisa noocadda bay ka wadaan qaala innaha baqaratun laa faaridun walaa bikrun cawaanad bayna fclmatun aa ma lwnuha midabkeeda u cadeen qaal inahu yaqul inaha baqaratun safraa waa sac huruud ah haddana waxay weydiiyeen maxay tahay shaqadeeda miyay shaqaysaa mise ma shaqayso markii dambaa loo cadiyo waxo dhanba inaha baqaratun laa daluulun mid shaqaysa maaha macnaha tuhiiru lxarta beertii qoda walaa tasqi lxarta yani beertiina ma waraabiso aayaadkaasa caddeeye oo ijmaal ka saaray culamada qaar saasay leeyihin qaarna waxay leeyihiin lafdigan baara ilahay wuxuu u jeeday neef la-oon inay gowracan neefku doon ha ahaado ijmaalba kuma jirin ee reer bani israa'iil baa isku adkeeyey shaddaduu calaa anfusihim fashuddida calayhim markay isku adkeeyeen bu ilahay ku adkeeyey hadday ayi neef oo lo ah gowraci lahaayeen dee wuu ka gudi lahaa oo muraadkii uu ku gaari lahaayeen laakiin ayagaa isku adkeeyo waxay dhaheen neefka lo midabkiisa noo caddee shaqadiisa noo cadde da'diisa noo cadde muxuu yahay kankan ilaa neef naadir uu noqdo marka dambe oo lacagtiisa lagu qaaligareeyey marka nagaa isu adkeeyey baa la waayahay wuxuu idhi asbaab اlijmaal horta tan aan laqmadee marku soo celcelino maadaama yar hariib tahay wuxuu ihi walijmaal ijmaalkii taaratan qaar yakuun wuxuu ahaadaa ijmaalkaasi bayn alxaqaa'iqa xaqaa'iqda dhexdooda ayuu ahaadaa kale quri sida lafdiga quri oo kale weeye id huwa xaqiiqatu id maxaa huwa lafdiga quri xaqiiqatun wuxuu xaqiiqo yahay fi اطuhri wاlxayd uhrigii iyo xaydkii daahirnimadii gabadha ay daahirsanaysa iyo xaydka wa taaratan marna yakuun wuxu aanay bayna afraad alxaqiiqati alwaxidati halkii xaqiiqo qaybaheedii ama afraaddeedii kala duwanaa ayuu u dhaxayn karaa ijmaalkaasi ka qowlihi tacala wadalika mitaalka qowlihi tacala qowlka ilahi wuuri wey in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara ilahi wuxuu idin faraya inaad gowracdaan sac almuxtamilati sacaasoo ixtimaal lilxamraa'i tii casay wsawdaa'i tii madoobeed wsafraa'i tii huruud ahayd wlfaarida tii da'da weyneed wlbikri tii da'da yareed wlcaamilati tii shaqaynaysay wahayrihaa tii aan shaqaynaynin asbaab اijmaal ijmaalka asbaabtiisa wlilijmaali ijmaalkii asbaabun asbaab buu leeyahay kaiiratun oo badan minhaa asbaabta waxaa ka mid ah alclaalu iclaalkii baa ka mid ah wadalika miaal kalmukhtaari sida lafdiga mukhtaar weeye alladii kaasoo yaxtamilu ixtimaala an yakuuna inuu ahaado isma faacilin isma faaciluu noqdo aw mafcuulin ama isma mafcuuluu noqdo lأnnahu maxaa yeele munqalibun wuxuu ka soo gadoomay oo ka soo rogmay can mukhtayar lafdiga mukhtayar buu ka ama mase mukhtayir ama mukhtayir buu ka yimid waayahay sifati kalamaadi waxa weeye marjicu sifati sifadu meeshay u noqonayso wadalika miaalka qowlina sida odhanhadaannadoo kale weeye zaydun zayd dabiibun dhakhtar weeye maahirun oo xariifa sifatu sifadii wahiya almahaaratu mahaaradii weeye yuxtamalu waxaa suuragala an takuuna lizaydin zayd inuu iska leeyahay sifadaas wayuxtamalu waxaa suuratagala an takuuna inay sifadaasi u sugnaatay dhakhtarnimadiisii ka saddexaad waxa weye istinaau lmajhuul majhuulkii oo la soo reebo wixii aan la garanaynin ee majhuulkaha oo istina lagu sameeyo wadalika kaasina ka qowlihi hadalka ilahay uu yidhi weeye uxillat la xalaaleeyey lakum idinka bahiimat اlancaami nimcoolayda bahiimadeedii baa laydin xalaaleeyey ilaa maa yutla calaykum waxaa laydinku dul akhrin doona mooyaane almustan haddaba waxa la soo reebay majhuulun waa mid aan la garanaynin walidalika sidaa darteed buyina waxaa lagu caddeeyey mustatnahaas fii qowlihi tacala hadalka ilahi uu yihi xurimat calaykum almaytatu waddam xurimat waxaa idinka xareemay calaykum dushiina almaytatu bakhtigii iyo wadamu dhiigii ilaa aakhiri alaaya aayaddan akhirkeed inta laga gaadho waaya ijmaalka aan soo tilmaamayn asbaabu leh asbaabtiisu way farabadanta asbaab fara badan ayaa keeni karta lafdigii inuu noqdo mujmal ama ficilkii inuu noqdo mujmal asbaabaha mualifku saddex buu inooga sheegay wixii kale insha alla ka faahfaahsanna intaa dheeraadka ahna kutubihii kale ka weyna ayay noogu imaan doonaa haduu alla idmo asbaabtaas waxaa ka mid ah aliclaal iclaalku waa maxay iclaalku waxa weeye xarficillihii in lagu bedelo xarficillo waa musalax sarfi ah cilmu sarfiga ah ka hadla waa in xarficillo lagu bedelo xarficillo ama waxa weeye la xadfo xarfcilihii amaba waxa weeye la reebo iclaabku saasuu noqon saddexdaasuu noqon karaa ima in xarfcille xarfcille lagu bedelo wa ima in la xadfo wa ima in la reebo xarfcilihii marka takyiiru xarfi اlcilati biqalbihi xarfa cilatin aakhara aw xadfihi aw iskaanihi biqasdi اtakfiif waa kan la yidhahdo waayah tusaale noo keenay mualifku almukhtaar mukhtaarkaas yacni waxaa ku jira ijmaal sababtoo ah waxaa suuragal inuu yahay ism faacil oo kii wax dooranaya ah noqdo ism mafcuul oo ah kii la doortay mukhtaar doortana wuu noqon karaa la doortana wuu noqon karaa maxaa yeelay mukhtaar wuxuu ka soo guddoomay haddii aan dhahno waa ism faacil min mukhtayir muhtayir buu ka yimid marka asalkiisu mukhtayir marka qaacidadii sarfiga ahayd baa ku rumowday oo ku dabaqmaysa taxaraka xarfu اlcilati oo yadii ah ayaa xaraka ay ku dhaxday wanfataxa maa qabla wixii ka horreyen uu ka rigmay alifan xarfu cilihii oo yada ah waxaa loo bedelay marka alif wuxuu noqday mukhtaar ma fahamta sooma waa haddii ismu mukhtayir buu hadduu ism mafcuul yahay wuxuu ka yidhi mukhtaar wuxuu ka yimid mukhtaar mukhtayar bifatxi ilyaa calaa wasni muftacal marka isla qaacidadii baa ku dabaqantay taxaraka xarfu اlcilati xarfu cillihii baa xaraka ay ku dhacday oo ya'dii ah wanfataxa maa qabla wuxuu ka horreeyey inuu kor dhigmay oo taadii ah faqulibat ilcilatu alifan marka cilladii oo ya'dii ah waxaa loo badala alif waxaa noqotay mukhtaar isku meel ba iskugu tegen soo marta lakiin xarakadooda hore way kala duwaned midna waa hadday ismu facil yahan yadu way hoos dhignayd hadday ismu mafcuul yahan yadu way kor dhignayd laakiin markii dambe mukhtaar bay isla noqdeen marka lama garanayo mukhtaar waxay ka timid min mukhtayr bay ka timid mise min mukhtayar bay ka timid ma ism facil ba ismu facul marka waa lafdi mutaradid ah oo waxa weye ijmaal u galay waaya maxaa lagu garanaya marka siyaaqa lagu fahmaya haddaan mala nabig alay slam ku sifaynayno mukhtaar o dhahayno annabiyu almukhtaar ma ism facil ba ismu facul waa ism mafcuul nabigu waa la doortay ilahay baa doortay sooma haddaad odo maalan ana mukhtaarun lihada tahasus tahasuskan anigaa doortay isfacil marka mise ism mafcuul ana mukhtaarun lihada tahasus haddaad odo waa ism faacil mukhtaar adiga laguma doorin adaa wax dooranaya marka siyaaqa lagu fahmaa markan oo kale siyaaqa lagu fahmaya asbaabta ijmaalka waxaa ka mid iclaalkaas oo nidhi waa xarf cillo xarf cillo lagu bedelo ama xarf cillo oo la xadfo iyo wixii la midka marjicu sifa sifadu meesha u noqonayso tusaale inoo keenay zaydun طabiibun maahir hadda maahir waa sifo sifadaas xaggee ba noqonaysa ma zayd ba u laabanaysaa mise abiib bay u laabanaysaa hadda abiibna waxa wey waa zaydkii waa lagu tilmaamaya waa le zayd waa dhakhtar maahir ah dhakhtar xariifa wey zayd waa dhakhtar xariif ah marka maahirkan ma waxaa lagu tilmaamayaa zayd xariifnimadiisa oo zaydkiibaa xariifa mise waxaa lagu tilmaamaya dhakhtarnimadiisa oo dhakhtar xariif ku ah dhakhtarnimadiisa wey labadaba waa muxtamal marka marjicu sifa tan oo sifadii meesha u noqonaysay ayaan caddayn waa mujmal marka waaya istina majhuul majhuul in istina lagu samey lasoo reebo tusaalhiis waxa wey uxilad lakum bahiimat اlancaam ila ma yutla calayk ilahi wuxuu ihi yani nimcooleydii geelii ariga ayaa lidiina xalaaleeyey dabeetna waxa soo reebay ilaa maa yutla calaykum waxaa lidinku dul ahrin doono mooyaane marka laga reebo waxaa lidinku dul ahrin doono macnaha waxyaabo xaaraan ah oo nimcooleydii ka midaha jira waayahay haddaba mustanahani waa majhuul ilaa ma ma waa min alfal cumuum soo maxaa la soo reebaya ma cad wax la soo reebay marka ijmaal baa ku jira wixii la soo reebay marka markaasoo kale ijmaalku macal wuxuu gelayaa mustatnaa minhugi mimcuuladii mar haddaan loo caddaynin waxa laga soo reebayo de ma garanayno waxa xalaal iyo waxa xaaraan intaan soo ma maxaa xalaala maxaa xaaraan ma garanayno bilow waxaan aan xalaashanayn uu wixii la reebay walidalik baa lagu caddeeyey wixii la soo reebay qowlka ilahi wuhi xurimat calaykum almaytatu waaddamu ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب waxaasoo dhan waxa wey waa intaas waxaasoo dhan waxay caddaynayaan anwaacdii bahiimada ee xaaraantay nagaxa waaya marka istinaagaas jahaala ku jirta maadaama jahaalo ku jirto xukumkii ah in bahiimadu ay xalaal tahayna ijmaal baa soo kala maadaama aanan garanaynin wixii lasoo reebay waxaan lasoo reebay aanan kala soocayn sida darteed ijmaalka waxaa ka saaray aayadda ka dambaysa xurimat calaykum almaytatu taasaa caddaysay wixii lasoo reebay oo ku rumoobaya qowlka ilahi wuhi ila maa yutla calaykum waaya aaab ara badan bu leeyahay minha waa kamid ah asbaabtaas alclaal claalki ba kamid ah, kalmuhtaari wadalika miaal kalmuhtaari sida mukhtaarki weeye alladii kaasoo yaxtamilu ixtimaala an yakuun inu ahaado ismu faacil ism facilin u ahaado aw mafcuulun ama ismu mafcuulin u ahaado لأنه maxaa yeelay mukhtaarku munqalibun wuxuu ka soo gadoomay uu ka yimi can mukhtayar mukhtayar oo ism mafcuulah aw mukhtayir mukhtayir oo ism faacilah marjicu sifa kalabaadi waxaa weeye asbaabta ijmaal ka mida marjicu sifati sifadu meeshay u laabanaysa wadalik kaasina mithaalkiisu waxa weye ka qawlina odhanhanadaan dhahayno oo kale zaydun zayd tabiibun waa dhakhtar maahirun oo xariifa fa sifatu sifadii wahiya iyaduna almahaaratu waa xariifnimadii yuxtamal waxa suuragal an takuuna lizayd zayd inay u sugnaato yuxtamal waxa suurtagal an takuuna inay u sugnaato liibbihi caafimaadkiisa ama dhakhtarnimadiisa liibbihi dhakhtarnimadiisa istinaa majhuul majhuulka oo lasoo reebo istinaa majhuul majhuul lasoo reebo wadalika miaalka qowlihi tacala sida qowlka ilahi yidhi weeye uxillat lakum waxaa lidin xalaaliya bahiimat اlancaam nimcooleeda bahiimadeeda ilaa maa yutla calaykum waxa laydinku dul akhrin doona mooyaane falmustatna haddaba mustatnihii majhuulun wixii lasoo reebay majhuulun waa waxaan la garanayn oon la wuxuu yahay walidalik sida awgeed baa buyina lagu caddeeyey istisnahaas fii qowlihi tacala hadalka ilahi uu yidhi xurimat calaykum almaytatu waddamu ila aakhiri alaaya aayadda akhirka inta laga garo ilakhda meesha kuu qoran waa xarf ikhtisaar yani waxaa lagu tilmaamaya uu ishaare u yahay ilaa aakhir culamada marka ilaa akhir filan waxay dhahan ilakh waa la soo gaabi waaya ta'khiiru albayaan caddayntii oo yakaadu yakuunu muttafaqan calayh waxay u dhowdahay in laisku waafaqsan yahay jawaazu ta'khiiri اlbayaani can waqti اlkhitaab bannaanida dibudhigga cadaynta dibudhigeeda inuu bannaan yahay caddaynta dibudhigeeda inuu bannaan yahay can waqti اlkhitaabi waqtigii khitaabka laga dibdhigo ilaa waqti alxaajati wakhtigii baahidu ay jirtay loo dibdhigo walcamali iyo camalka wakhtiga camalka iyo xaajadu ay jirtay loo dibdhigo kamaa sidii ukhira loo dibdhigay bayaanu salawaat salaadaha caddayntoodii alhamsa ee shanta aha allatii taasoo furidat la waajibiyey leylat alisraa habeenkii nabig alai slam la dheelmay waukhira bayaanu afcaali اlxaj afcaashii xajka caddayntoodiina dib loo dhigay wa ama taakhiiru اlbayaan caddayntii oo dib loo dhigay miya can waqti اlxaajati wakhtiga xaajada dib looga dhigo walcamal iyo shaqada faqad jawaza waxaa baneeyey alashaaciratu ashaaciradii baa baneeyey ahlu الsunati waljamaca ahlu sunai waljamacaha binaan calaa jawaazi takliifi ayaga oo markaa ku dhisaya inay bannaan tahay binaan calaa ayagoo ku dhisaya calaa jawaazi takliifi takliif in laysku kalifo inay bannaan tahay bilmuxaali waxaan suuragalayna oo muxaal ah liannahu maxaa yeelay tacaala ilahay korahayee laa yus'alu lama weydiiyo camaa yafcalu wuxuu ilahay samaynayo la weydiin maayo manacahu waxaa reebay arrinkaas oo ah tahiir bayan can waqti اxaaja waxaa reebay oo diiday almuctaila muctaladii baa diiday binaan ayuu ku dhisay calaa mancihim diiditaanka ay diidayaan altakliifa bilmuxaal waxaan suuragal ahayn in laisku kalifo watafaqa alfariqaan labada kooxood waxay isku waafaqeen cala annahu lam yaqac arrinkaas inuusan dhicinba yani ashaaciradii muctasiladii waxay isku waafaqsan yihiin inuusan arrinkaasi dhicinba wainama alkhilaafu wuxuu khilaaf ka taagan yahay un fi ljawaazi bannaanida waxaasi ma bannaan yahay mise ma bannaan caqliyan macnaa wa daliilu jawaasihi daliilka tusinaya inuu bannaan in lasu kalifo waxaan suuragal ahayn qowluhu tacaala qowlka ilaahay weeye walaa tuxamilna rabbiga aan ugu xambaarin maa laa taaqata lana bih wax aanan awood lahayn falowlaa annahu yajuusu haddaysan bannaanaan lahayn an yuxmilahum inuu ilaahay ku xambaaro maa laa taaqata lahum bihi waxayna awoodi karin lamaa callamahum ilaahay muusan an yas'aluuhu inay weydiiyaan cadamahu inaan lagu xambaarin waxayna awoodi karin wafaa'idathu faa'iidada in laysku kalifo wax qofkuusan awoodi karin waxaa weeye ikhtibaaru اlmukalafi mukalafkii in la tijaabiyo oo la imtixaamo waibtilaahu in la imtixaamo ibtila iyo ikhtibar waa isku macnoho wuxuu ku tilmaamaya mas'alo muhiim ah masaladaas waxaa weeye ta'khiiru اlbayaan can waqt alkhiaab ama taakhiiru اlbayaan can waqt alxaaja laba masala isku jirta meeshan laba qaacido oon tilmaami doono wey insha allahu tacaala horta mujmalku wuxuu u baahan yahay bayaan mujmalku sidiisaba wuxuu u baahan yahay bayaan in la caddayo u bahan yahy saan hore usoo tilmaamay bayaankuna waxa weeye ikhraaj الshay min xayiز الإشكاal ilى xayiز التajلي waa kii nagu soo marayay waraqaadka ikhraaj الshay min xayiز الإشكاal ilى xayiز التajلي shayga in laga saaro yani madowgii ama mugdigii ku jiray oo la caddeeyo oo jeerka laga faydo macnaha daah laga faydo oo la caddeeyo ayaa waxaa la yidhahdaa bayaan haddaba bayaanku waa in shayga mujmalka ku jiray iyo madowgii ku jiray in laga saaro oo la caddeeyo ayaa waxa la yidhahda bayaan lafdiga mujmalkaa ah in la caddeeyo bayaanki haddaba wuxuu noqon karaa siaan hore usoo tilmaanay bilqowl waana sida badan in qowl lagu caddeeyo bilficlina wuu noqon karaa ficlin lagu caddeeyo bilkitaab kitaabkiina waa lagu caddayn karaa qoraalkii maada meesha ku tilmaamaya waxa weye waa laba qaacido waxawey tahiir اbayaan bayaanka dib loo dhigo marna bayaanka waxaa dib laga dambaysiinaya can waqt alkhiaab waxaa dib loogu dhigaya ilaa waqti اlxaaja wakhtigii naska uu soo degay ama naska uu yimid ayaa laga dambaysiinaya bayaankii lafdiga mujmalka ah bayaankiisi oo waxaa loo dibdhigaya ilaa inta looga baahanaya in lagu camal falo naska mujmalka marna waxa weyaan bayaanki waa loo dibdhigayaa waxaa laga dibdhigaya can wakti alxaaja wakhtigii loo baahnaa in lagu camalfalo ayaa laga dibdhigaya marka labadaa masalo weyaan waa laba qaacido tan hore taakhiiru lbayaan can wakti alkhiaab ilaa wakti alxaaja walcamal in bayaankii mujmalka laga dibdhigo laga dambaysiyo wakhtigii khiaabka uu soo degay khiaabkii mujmalka oo loo dibdhigo ilaa wakhtiga loo baahana in lagu camal falo naskan mujmalka ah taasi culamada usuuliyiinta badankood baa kutg walidalik mualif wuxuu yihi yani wuxuu u dhow dahay in laisku waafaqsan yahay in arrintaas bannaanta yani usuuliyiinta badankood waxay dhaheen arrintaas way bannaanta waaya tusaale uu mualifka noo keena wuxuu yihi sida salaadaha loo dibdhigay bayaankoodii salaada ilaahi subxana wa tacaala wuxuu nuu waajibiyey leylat اlisraa wاlmicraaj habeenkii nabig alay slam la dheelmay waaya shanta salaadood bayaankoodiina wuu ka dembeeyey oo bayaankooda waa maxay yani wakhtigii la tukanayey salaadaha iyo kayfiyada loo tukanayay intaasba waxaa caddeeyey jibriil calayhi الsalaam nabiga alayh slam markii salaadihii lagu waajibiyey ayuu nabiga u yimid jibriil dabeetana wuxuu tujiyey shanta salaadood buu maalinta hore tujiyey fii awal اlwaqt haddana maalinta dambe shanta salaadood wuxuu tujiyey fii aakhir اlwaqt ama waqtigii mukhtaarka ah marka wuxuu dabeetana yidhi alwaqtu maa bayna haadayn waqtigu intan udhexeeya marka jibriil baa u caddeeyey awqaadii salaadaha nabigana alayh salam wuxuu noo caddeeyey kayfiyadii salaada loo tukanayo waaya haddaba taas waxa weyaan takhiir اlbayaan can waqti اlkhiطaab oo wakhtigii salaadaha la waajibiya dib looga dhigay bayaankii mujmalka oo salaadii ah ilaa waqti اlxaajati wakhtigii loo baahnaa ayaa dib loogu dhigay taasi way bannaanta ishkaal male sidoo kale xajka ilahay wuxuu nagu waajibiyey qur-aankii noogu sheegay walilahi cala naasi xaju اlbeyt man istadaca ilayh sabiila iyadoo nabig alay slam xajki weli usan la imaaninba oo xajkiiba aan la dabaqin ayuu ilahi subxana wa tacala ayaddaa soo dejiyey dabeetana nabig alay slam xajkii muxuu la yimid fii aakhiri xayaati nabig alay slam xajat alwadaac ayuu ku caddeeyey kayfiyadii xajka iyo afcaashiisi waaya taasi haddaba waa maslada koobaad taas qaacidadeeda waxaan dhihi karaa qaacidadeeda waxaan ku qaacidaynaynaa takhiiru اlbayaan can waqti اlkhiطaab ila waqti اlxaajati jaa'is takhiiru اlbayaan can waqti اlkhiطaab ila waqti اlxaajati jaa'is ama waxaa dhigi karta yajuusu taakhiiru lbayaan can waqti اlkhiaab ila waqti اlxaaja way bannaan tahay in bayaankii dib loga dambeysiiyo waqtiga khiaabka oo loo dibdhigo waqtiga xaajada taasi waa qaacidada koobaad qaacidada labaad oo halkan malifka ku tilmaamaya waxaa weeye bayaankii ma laga dambeysiin karaa waqtiga xaajada iyo camalka taasi waa masale khilaafi ah waa masale khilaafi ah halkan wuxuu ku tilmaamay ashaaciradu inay banneeyeen arrinkaas muctasiliduna ay diideen marka shaaciradu waxay leeyihiin buu leeyahay yajuusu taakhiiru اlbayaan can waqti اlxaaja way bannaan tahay in bayaankii laga dambaysiiyo wakhtiga xaajada iyo camalka oo lagu camal fali lahaaba in laga dambaysiiyo way bannaantahay waaya muctasilina way diideen buu leey marka maxay ku kala saleeyeen horta intaynan gelin waxay ku kala saleeyeen qowlka muctasilada u nisbeeyey mualifku uu ka gaabiye waxay ahayd inuu tilmaamo qowlka inay usuuliyiintu u badan yihin maaha muctasila kaliya inay qabaan usuuliyiinta badankood ayaa qaba inaysan bannaanayn taakhiiru اlbayaan can waqti اlxaaja haddaba qaacida usuliga waxay tilmamaysaa laa yajuusu taakhiiru اlbayaan can waqti اlxaajati walcamal ma bannaano in bayaanka laga dambeysiyo waqtiga xaajada iyo camalka saasay usuuliyiinta badankood ku tageen waayahay Eh, bal ee eh, culamada qaar baaba soo naqliyay masale inuusan khilaaf ku jirin waxaa ka mid a ah culamada soo naqlisay masale khilaaf ku jirin oo aysan bannaanayn in laga dibdhigo bayaankii can waqti alxaaja culamada soo naqlisay waxaa ka mid a ah abulwaliid albaaji alimaam assamcaani saaxibu qawaadic aladila ibnu qudaama albaaqilaani oo ashaacirada ka mid a ah xataa ashaacira laftigood xataa iskuma raacsana mualifku suu sheega maaha ashaaciro badan baan xataa qabin ra'yigan marka masaladan suu mualif ku dhiga meahee mas-uuliyiintu waxay u badan yihiin in aysan bannaanayn taakhiiru اlbayan can waqti اlxaaja waana qowlka sawaabkeeda saxda ah inaysan bannaanayn laa yajuuz taakhiiru اlbayan can waqti اlxaaja waaya mualif marka masaladan wuxuu ku dhisay oo bal ay usuuliyintu xataa ku dhiseen mas'ale kale oo ah hal yajuuzu اtakliifu bima laa yuطaaq yani waxaan awoodi karin ma lagu kalifi karaa laba qowl baa ku jira taas oo maxaa maslada maslada lagu dhisay maxaa yeele markii lagu dhaho waxaan samee wixiinu mujmal yahay salaadda tukaa la wuri ama xajkii la imow walilahi cala naas xaj ilbeyt xajkiina ma garanaysid kayfiyadiisii iyo acmaashiisi maxaa ka laasimaya takliifi maa la yutaaq waxaadan awoodi karin he in lagu kalifo sooma ile maba samayn kartid maxaad samayn xajki maba garanaysid waaya takliifi maa la yutaaq ma bannaan tahay haddaba in laisku kalifo wax qofkuusan awoodi karin mise ma bannaano waa laba qowl oo suuliyiintu ay ku kala baxeen wuxuu mualifku tilmaamay ashaaciradu inay qabaan yajuuzu takliifu bima laa yuaac muctasilu inay diideen oy dhaheen laa yajuuzu takliif bima la yuaac tanna saasoo kale culammada usuuliyiinta badankood waxay ku tageen inaysan bannaanayn altakliif bima laa yuaac qofku usan awoodi karin inaan lagu kalifi karin maaciduna waxay leedahay laa takliifa bima laa yuaac yani qofkii laguma kalifi karo wuxuusan xambaari karin waaya haddaba masaladan mualifku inoo sheegay alimaam الshanqiiطi oo culamada usuuliyiinta ka mida iyo culamo kale way caddeeyen masaladan shanqiiطi ba wuxuu yidhi iclam أna kalaam الأusuuliyiin fi masأlaة الtakliif bima laa yuطaaq waاkhtilaafuhum واختلافهم في ذلك إنما هو بالنسبة إلى الجواز العقلي يعني هل يجيزه العقل أو يمنعه أما وقوعه بالفعل فهم مجمعون على منعه كما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث النبوية هذا قول كان مهمك أفرس وحليه هاي كلامك أصوليين أي كهليان مسألة التكليف ما لا يطاع يعني waxaan qofku una awoodi karin ma lagu kalifi karaa mise laguma kalifi karo ee isu khilaafsan yihiin arrinkaas waxa weeyaan buuri jawaaska caqliga ah inama huwa binisbat ljawaazi اlcaqli caqliyana ma bannaan tahay qofkii lagu kalifo wuxuun awoodi karin mise ma bannaano saasay isku khilaafsanyin buuri yani caqliga ma bannaynaya mise caqliga wuu diidaya qofkii lagu kalifo wuxuuna awoodi karin ama wuquucu bilficli dhab ahaan inuu u dhacay yani oo sharcigu inuu kalifay waxaanan awoodi karin culummadu way isku waafaqsan yihiin buuri mujmicuun calaa mancihi wa cadami wuquucihi waxaan inuusan dhicin oo suuragal uusan ahayn isku waafaqsan yahay oo harcigu unusan u kalifin waxaanan awoodi karin sida aayadaha qur-aanka ay tusiyeen axaadiituna ay tusiyeen haddaba qowlka qur-aanka iyo sunnaduba ay tusinayaan waxaa weeye in qofkii aan lagu kalifay karin ama ilahi subxana w tala usan ku kalifaynin wuxuusan awoodi karin ilahi muxuu uhi laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscahaa ilahay naf kuma xambaaro waxay awoodo mooyaane laa tukallafu nafsan ilaa wuscahaa laa nukalifu nafsan ilaa wuscaha aayado kala duwan ba caddaynaya wma jacala calaykum fi اdiini min xaraj ilahi wuxu dinka wax cidhiidhi ilahi idinkama gelin diinka cidhiidhi ilahi idinkama gelin cidhiidhi ka weyn muxuu yahay qofki in lagu xambaaro wuxuusan awoodi karin cidhiidhi ka weyn maba jiraba sunnada nabig alay slam wuxu leeyahay amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum haddaan amar idin faro wixii aad ka samayn kartaan kala imaada muusa dhihin xataa waxaydan samayn karin la imaada muusa dhihin marka nusuusta qur-aanka i sunada waxay tusinayaan in addoonka aan lagu kalifaynin wuxuuna awoodi karin ama masaladan ashaaciradu ay sheegeen ee mualifka ashaaciradu u nisbeeyey waa qowl daciifa ah oon daliil haysanin mualifka wuxuu soo daliishaday laa yus'alu camaa yafcal ilaahay la weydiin mahayo wuxuu samaynaya de ilahay subxana wa tacala baa inoo caddey inuusan ugu kalifaynin waxaanaan awoodi karin waaya waa kan mualif kule watafaqa alfariqaan yani ashacariyada muctasilada way isku waafaqsanyihin cala annahu lam yaqac yani takliif ma la yadaaq inuusan dhicin way isku waafaqsan yihin wa inama khilaaf aljawaas yani jawaaska caqliga ahaa ayun bay isu khilaafsan yihin wuxuu u soo deliishaday marka mualifku walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bih ilaahayow hanugu xambaarin waxaanan awoodi karin marka wuxuu idhi haddaysan bannaanaan lahayn in caqliyan aysan bannaanaan lahayn inaad addoommaha lagu xambaaro waxayna awoodi karin ilaahay muusan addoommaha u sheegan inay ilahay weydiistaan inuusan ku xambaarin waxaynan awoodi karin saas u daliishaday laakiin ayadda maxaa laga jawaabay ayadda waxaa laga jawaabay maa laa taaqata waxa weeye wax yani nagu culus weyn almashaqa wax shaaqe dhibka badan ayaa looga jeeda baa maxaa yeele waxa culus waa lagu xambaaraa waxaa lagu magacaabaa maa laa taaqata lana bih waa la dhihi karaa maalan wuxuu dhihi fulan hada shay laa utiiq waxaan ma awoodi karo mustaxiil ma inuu sameeyo lakiin igu adag tahay macnaha laa utiiqu waxaan ma samayn karo hada ma laa uiiq yani waxaan ma kari karo yani waxay ka tahay uu igu adagya igu culus yahay marka maa laa taaqatala waxa loga jeeda waxaan ugu culus oo takaaliif shaan ah sida takaaliifta ummadihii hore lagu kalifay oo kale ilaahay waan lagu kalifin saasaa looga jeedaa marka aayaddan wax dalaalo ugu jirta mualifka ma jirto mualifka wuxuu yihi haddaba calaa qowli ashaacira takliifi ma laa yutaaq faa'idadiisu maxay tahay mar hadduusan qofkiiba samayn karin waxa waxa weeyaan buu ihi faa'iidadiisu in adoonka la imtixaamayo la eegayo bal hadda inuu bal wixii aqbalaya iyo inuu ka hor imaan leeyahay de waxaanan awoodi kara ilaahayow hanagu kalifa kaa yeeli mayna iyo inuu amarka ilahi subxana wa tacala qaadanayo samicna wa aacna uu qaadanayo taasaa lagu imtixaamaya marka waa shay iska falsafaa khilaafkan wax aar ma leeh aar ma leh khilaafkan waa khilaaf lafdiga ah, la soco khilaafkan khilaaf camaliya ah maaha atakliif ma la yutaaqa usuuliyaddu inta badan ka hadlayaan kutubaha usuulka lagu sheegay khilaafiga wax raad ka dhalanaya ma jiro maxaa yeele labada fariq isku waafaqsan yihiin qolada diidan iyo qolada ogolba isku waafaqsan yihin usan sharcan usan jirinba oo aayad ama xadii nagu kalifaysa waxaanan awoodi ka dhaysan jirin marka waa khilaaf lafdi ahoo caqliyan suuragal ma tahay mise suuragal maamaa la isku haystaa hal mar laqbada ku soo celino wuxuu ihi taakhiiru lbayaan yakaadu yakunu muttafaqan calayh waxay u dhowdahay in laisku waafaqsan yahay jawaazu takhiiri اlbayaan caddaynta dibdhigeeda inay bannaan tahay can waqti salaat can waqti اlkhidaab waqtigii khidaabka uu soo degay khidaabkii mujmalka in laga dambaysiiyo ilaa waqti اlxaajati waqtigii xaajada iyo walcamal iyo waqtigii shaqada waqtigii xaajada iyo camalka lagu camalfali lahaa wixii khidaabka ku jira ee mujmal ahaa in loo dibdhigo way bannaan tahay kamaa sidii ukhir loo dibdhiga bayaanu salawaati salaadaha alkhamsi ee shanta ah caddayntoodii alatii taasoo furidat leyla sra la waajibiyey habeenkii nabigana dhelma alah slat slam waukhira dib loo dhiga bayaanu afcaali xaj afcaasha xajka caddayntoodii ama taakhiiru albayaan cadaynta in loo laga dambeysiiyemaya can waqti اlxaajati wاlcamal waqhtiga baahida iyo shaqada faqad jawazahu waxaa banaya alshaaciratu ashaacirada ahlu sunati wاljamaca binaan calى jawaazi الtakliifi biاlmuxaal ayadoo lagu salaynaya arrintaas inay bannaan tahay in wax aan suuragal ahayn addoonkii lagu kalifo lagu xambaaro liannahu tacala maxaa ilahi laa yusalu camaa yafcal ilah lama weydiiyo wuxuu sameeyo wamanachu almuctasilatu arrinka waxaa diiday muctasilada bina'an ayagoo ku salaynaya calaa mancihim altakliifa bilmuxaal diiditaanka ay diidan yihiin in addoonkii lagu kalifo waxaan suuragal ahayn ittafaqa alfariiqayn labada koox muctasiladii ashaairada waxay isku waafaqeen calى anahu lam yac calى anahu atakliif ma la yutaq lam yac inuusan dhicin wainama alkhilaaf waxay isku khilaafsan yihiin fi ljawaazi arrinka banaanidiisa inaysan banaanayn inuu banaaye inuusan banaanayn wadaliilu jawaazi inuu bannaayan waxaa daliiluha ah qowluhu tacala qowlka ilahi wuhi walaa tuxamilna rabbigow ha nagu xambaarin maa laa taaqata lana bih wax aanan awoodi karin falowlaa anahu yajuus haddaysan bannaanaan lahayn an yaxmilahum ilahi inuu ku xambaaro maa laa taaqata lahum bihi waxaynan awoodi karin lamaa callamahum ilaahay muusan bareen an yasaluu inay weydiiyaan cadamahu yani la'aantiisa macnaa inaysan ilahay ku xambaarin waxaysan awoodi karin wa faa'idatuhu faa'idatu takliifi maa laa yutaq faa'idadiisu waxaa weeye ikhtibaaru lmukalafi qofkan mukalafkaa in la tijaabiyo wibtilaahu in la imtixaamo haddaba markaan soo ururinno meesha laba qaacidaa noga soo baxay taakhiiru lbayaani can waqti alkhitaabi ila waqti alxaajati jaa'is taakhiiru lbayaani can waqti alkhitaabi ila waqti alxaajati jaa'is laa yajuusu taakhiiru lbayaan عن وقت الحاجة قاعدة لبعض وحوية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ما بنانو إن بيان كلا قدم بيسي وقت حاجة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد